adduunyada beratankii bilowdaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowdaa barbardhaco iyo badin raxmaan raxiim kul wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duhur redio kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan maanta waa maalin weyn oo markii aynu eegno taarikhdu maanta waxay ku beegantahay soddonka january labada kun afar iyo labaatanka sidoo kale taana barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa qodobo marka ay ka mid yihiin xulka maamulka galmudug koobkii ay ku guuleysteen aynu eegi doonaa sidoo kale waxaynu eegi doonaa mashaxaradda ay sameeyeen taageerayaasha galmudug xalay sidoo kaleetana waxaynu eegi doonaa koobka qaramada qaarada afrika maali iyo weliba xulka wadanka burkina faso ayaa caawada ciyaari doona sidoo kaleeto morocco iyo weliba xulka wadanka south africa sidoo kaleeto markaynu eegno horyaalka bermelig aynu eegi doona arsenal waxay la ciyaari doontaa caawa nottingham forest kulan weyn ayay la ciyaari doontaa halkan laakiin arsenal ay ku dhiban garoonka ay ku ciyaarto naadiga nottingham forest sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa qodobo ay ka mid yihiin newcastle iyo stofila waa wada ciyaari doonaan xalayna xulka wadanka senegal ayaa eh, dabcan gebi ahaanba laga cirib tiray koobka qaramada qaarada africa evercost ayaa dabcan wareegi kale usoo gudubtay ee eh, sidii dhammaadka halka xulka wadanka kabafade aynu eegi doonaa hal gool ay ku garaacday xulka wadanka moritania sidoo kaleeto suuqa kaliibsigaah aynu egi doonaa oo keliya ka dhiman yahay maanta oo talaado ah sidoo kale arbaco iyo khamiista oo lasoo gebangabayn doono suuqa kaliibsiga barnaamijka anigoo cabdirashiid ibraahim cali ayaa idla socodsiinaya saaxiibada soo dhawaada waa hagaag dhegeystayaal aynu ku bilaabne barnaamijka ciyaaraha doreediyo kulmiye magaalada muqdisho galmudug ayaa dabcan waxay ku guuleysteen koobka maamul goboleedyada waliba gobolka banaadir sanadkan runaantii maamulka galmudug boqolkiiba boqol way u qalmeen inay ku guuleystaan koobkan haddaba etobaraha xulka maamulka galmudug axmed tahliil ayaa dabcan la wada hambaleynaya dhammaan ciyaartooyda galmudug iyo weliba shacabka reer galmudugba maadaama koobkan ay ku guuleysteen markaynu eegno tobaraha xulka maamulka galmudug waa koobkiisii ugu horeeyey oo ku guuleysto isagu waxa weeyaan waa tababare markaasi cajiiba waa tababare dabcan wax badan soo qabtay laakiin ugu dabaati waxa weeyaan nasiibkii uu saaciday kuna guuleystay koobkiisi ugu horeeyey isagoo dabcan macalin ah markaynu eegno ma jirin koobkan markii laga tago xalay weligiis koob muusan ku guuleysan laakiin waxaweyaan ugu dambeetii galmudug waxa weeyaan taariikh ayay sameeyeen oo markaynu eegno sanad qurux badan ayay dabcan ay qaadanayaan oo sanad cajiib ah haddaba markii aynu eegno ciyaartooyda xulka maamulka galmudug boqolkii boqol aada u dadaaleen sanadkan iyagoo dabcan ugu dambeetii koobkan ay ku guuleystay eh, hirshabeelena markaynu eegno hirshabeele finaal ayay gaareen laakiin finaalkii ayaa laga qaaday markaynu eegno sanadkii hore Eh, sidan oo kale maamulka hirshabeelle eh, dabcan markaynu eegno waa maamulka galmudug weyaan final ay gaareen laakiin banaadir ayaa ka qaaday marka eh, markaynu eegno laba sano xiriira marka in laba sano laga qaado finaal aada iyaad igu badnaan lahayd marka waxaad dareemaysaa in tababaraha maamulka galmudug axmed tahliil oo wax badan ka bartay finaalkii ugu dambeeyey laga qaadayay gobolka banaadir marka tababaraha daada yar ee maamulka hirshabelle maal cabaas isaguna wax badan ayuu ka baran doonaa finalkii laga qaaday ee kulankii shalay ahayd haddaba waxyaabaha kulanka laga diiwaangeliyay ama waxyaabaha dhacdooyinka cajiibkaha ah laga diiwaangeliyay kulanka galmudug iyo hirshabelle waxaa ka mid ah markii aynu eegno maamulka galmudug ayaa waxay noqdeen maamul kale ee koobka guuleysta maadaama maamulka jubbaland iyo waliba maamulka puntland iyagu waxay ku guuleysteen koobkan puntland laba kun todobiy tobankii ayay ku guuleystay waa lix iyo tobankii weyaan todobiy tobankii ku guuleystay xulka maamulka jubbaland halka labadakulabaatankii inay ku guuleysatay gobolka banaadir ugu dambeyntiina waxa weeyaan maamulka galmudug iyona koobka inay ku guuleysteen marka dhacdooyinka laga diiwaangeliy waxaa ka mid ah markii ugu horreysay taariikh ayay sameeyeen galmudug oo ay koobkan ku guuleystaan marka koobkan keliya hadda waxaa dhiman oo koobkan aysan ku guuleysan laba kooxood waana hirshabeelle iyo weliba maamulka koonfur galbeed soomaaliya markaynu eegno shanta kale maamulada kale way ku guuleysteen marka saddex ka ah ayaa hadda koobka qaaday waa afar ka mid ah ayaa koobka gacanta ku dhigay waa jubbaland waa puntland gobolka banaadir iyo weliba xulka maamul galmudug waa afar weeyaan halka keliya marka laba maamul ay dhibantahay tahay waana hirshabeelle iyo weliba eh, koonfur galbeed soomaaliya iyaguna labadaba kooxoodba midkooda ah ayaa dabcan waxay doonayaan sanadka soo socday in koobkan ay ku guuleystaan oo iyaguna taariikh ay sameeyaan sidoo kaleet waxyaabaa laga diiwaangeliy waxaa ka mid ah eh, kulanka waa kulan eh, dabcan la sahadaalinayay in eh, kulanka uu ku dhammaan karayo boqol kiiba eh, inta aan la gaarin golgulaad laakiin markaad eegto ciyaarta hirshabeelle wax badan ayay sameeyeen iskudayaa cajiib ayay sameeyeen oo gool markaasi ay ku dhalin kariyeen laakiin markaynu eegno fursado badan ayay dayaceen ciyaartooyda maamulka hirshabeelle laakiin maamulka hirshabeelle boqolkiiba boqol aad u fiicnaayeen ciyaarta boqolkiiba markaynu eegno sagaashan ciyaarta markay maraysay galmudugna iyagana sidoo kaleeto fursado badan ayay daceen marka eh, sagaashankaas daqiiqo waxaa eh, dabcan la filayay ugu yaraan laba gool in laska dhalin karay hirshabelle oo kale gool ay eh, la timaado iyo galmudug laakiin ciyaartaasi eber eber ay kusoo dhamaatay labada gool hayaba aad iyo aad u dadaaleen gaar ahaan hirshabelle iyo weliba kuwa maamulka galmudugba golhayaha maamulka galmudug isagana boqolkiiba boqol aad iy aad u dadaaleen sidoo kaleetana markii aynu eegnana waxyaabaha cajiibka ahaa ee laga diiwaangeliyay kulanka galmudug iyo weliba hirshabelle waxaa kamid ahaa taageerayaashu waxay ahaayeen taageerayaal wada cajiiba ah oo aadaeed u khatar badnaa taageerayaasha ugu badnaa ay ka qayb noqdeen ciyaarta markaynu eegnana taageerayaasha labaduba garoonka way soo buuxiyeen oo taageerayaasha galmudug waxa weyaan garoonka way joogeen boqolkiiba boqol halka hirshabeelle sidoo kale marka aadaeed u farabadnaayen labada taageere sidoo kaleetana waxaa aadaeed loo ammaanayaa markaynu eegno ninka dhexdhexaadanaya ama garsooraha marka garsoore kaafishiine Eh, dabcan wuxuu ahaa eh, ninka loo doortay inuu dhexdhexaadiyo eh, kulankii udhexeeyey finaalka galmudug waliba hirshabeelle runaantii boqolkiiba boqol aad u dadaala qudhiisa xataa aad iyo loo amaanaya oo waxa weeyaan garsooruhu kaafishin ninka la yidhahdo oo mid kamid a ah garsoorayaasha ugu qiimo badan ee soomaaliya isaguna waxa weeyaan shaqadiisii waa u gutay wax badan markaynu eegno dhanka hirshabeellena boqolkii boqol waxa weeyaan tababare cabaas boqolkiiba boqol aad ayaa loo amaanaya maadaama isaguna wax badan uu sameeyey sanadkan hirshabelle waxa weeyaan geeyey finaal markii ugu horeysay taariikhda hirshabelle iyagu samafinal way tageen laakiin ma aysan tagin weligoodaba taariikhda in dabcan koob ay ku guuleystaan ama niraahde koob markaa finaal ay gaaraan marka hirshabelle waa tababarihii ugu horeeyay taariikhda finaal gaarsiiyey marka hirshabelle tartankan mucjisooyin badan ayay sameeyeen markii la eego sanadkan waxa weyaan hal gool ayay ka dhaliyeen xulka galmudug iyagoo saddex dhibcood lix dhibcood la siiyey ay u qalmeen boqolkiiba boqol sababtay tahay dunida way jirtaa in dabcan kooxdii diida inay ciyaarto kooxda kale dhibco la siiyo marka hirshabeel boqolkiiba boqol sanadkan way dadaaleen laakiin waxa weyaan galmudug ayaa koobka gacanta ku dhigtay oo iyagu waxaweyaan koobkan gacanta hadda ku haysta oo ku damaashaadaya ah, ku baashaalaya koobkii galmudug marka sidoo kaleeto waxyaabaha cajiibka waxaa kamid ahaa ee sanadkan ciyaaryahano cajiib ayaa jiray oo boqolkii boqol aadeed u fiicna ah dhanka hirshabelle adaynu ku bilaabno ninka la yihahdo cabdiraxiim wuxuu ahaa mid kamid a ah ciyaaryahanadii ugu khatarta badnaad ugu khatarta badneed hirshabelle marka isaga xataa waxaa ku guuleystay ciyaaryahanka u fiican kulankii jubaland iyo weliba hirshabelle kulankii finaalka ay kusoo gudbayeen isaga ayaa ciyaaryahanka maana wada maaj ka noqday sidoo kale kaleetana markaynu eegno waxaa laaamaanaya golhayaha hirshabeelle inkastoo waxaweya golgolaadkii shalay eh, dabcan eh, laakiin mar weliba waxa weyaan eh, waa la golhayaha hirshabeelle marka dhammaan ciyaaryahanada hirshabelle waa la halka boqolkii boqol waxa weyaan ciyaaryahanada galmudug ay wanaagsan oo iyagu waxa weyaan waana sababta ka dambeysayba in koobkan ay gacanta ku dhigaan marka mar weliba hirshabeelle iyo weliba galmudug waa dad walaalo ah waa dad markaasi dabcan wada dhashay waxaad arkaysaa xataa wabaraha bulshada lagu daawacay haweeney daayara ama gabar daayara iyo weliba haweeney kaleeto oo labadaba hirshabeelle iyo galmudug iyagoo markaasi laabta isgelinaya faraxsan markaasi isdhunkahoonaya marka kubadda cagtana waa isdhexgal bulsho keliya waxa weeyaan dabcan waxaa loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed boqolkii boqol ay fahmaan markaynu eegno marka hirshabeelle dhammaan ciyaaryahaanada waa la sida ninka lagu magacaabo bashiir cumar marka oo lambarka toddobaatan i koowaad ninka lagu magacaaboy yaasiin cabdiraxmaan marka ninka lagu magacaabo xuseen oo lamber lix wato marka isaga hataa waxaa weyaan ninkaas sideed tobanka wata maxamed cabdi maxamed deeq sidoo kale ninka lagu magacaabo jaabir cabdiraxiin oo lambarka sagaalaad cadaawe oo isagu waxaweyaan todobaad wata ninka lagu magacaabo kaafi marka jamaal ilaa iyo ninka lagu magacaabo golhaye xasan nuur marka amaan way mudan yihiin ciyaaryahaanada galmudugna boqolkiiba boqol maadaama iyagu koobkiiba ku guuleysteenba markaa waxa weeyaan sanad cajiib ah ayaa soo dhammaaday oo markaynu eegno galmudug koobkan ay ku guuleyseen maamulka galmudug waxa weyaan hadda koobka waxaa la geen magaalooyinka galmudug dhammaanba iyo deegaanada galmudug marka caasimada dhuusamareeb ilaa iyo ilaa deegaanada dhammaan galmudug ka wada tirsan marka madaxweynaha soomaaliya ayaa kamid ah mas ugu sarsareesa u hambaliyeeyey marka sidoo kaleetana markaynu eegno madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor isagona boqolkiiba boqol waa amaanay marka eh, ballanqaadyo cajiib ayaa loo sameeyey galmudug ciyaartooda marka waana loo oofin doonaa eh, xalayna eh, reer galmudug ma aysan jiifan xalay waxa weya mashaxradooda iyo farxadooda ayaa aada id u badneed marka waxa weeyaan waynu arki doonaa sanadada soo socda laakiin ugu dambeyntii galmudug koobkii waa ay ku guuleysteen hirshabeellena waa laga qaaday koobka iyadoona tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadirna sidaa lagu soo gabagabeeyey marka eh, waxaan la hilmaami doonin goolkii quruxda badnaa ee uu dhaliyey ciyaaryaanka lagu magacaabo diini waana goolkii cajiibka ahaa oo koornada sideeda ah marka waxaa loo arka goolkaasi inuu ahaa goolkii ugu khatarta badnaa eh, dhanka tartanka maamul goboleedyada dhammaan tartamadii hore marka goolkaas wuxuu ahaa gool koorno sideeda ah loo dhaliyey marka eh, wuxuu ahaa mid ka mid a ah goolashii ugu khatarta badnaa marka saameyn ayuu lahaa ninka loo magacaabo diini iyo ciyaaryahanada xulka maamulka galmudug oo boqolkii boqol way dadaaleen sanadkan koobkiina way hantiyeen ça change pas. Ah ouais. Ah, Chauki, avec Red One. Est-ce que dhanka kalena dhegaystayaal haddiinu eegnana horyaalka brmer liga kulmo xiiso badan ayaa jira halka sidoo kaleetana koobka qaramada qaarada africana aynu eegi doono oo waxaa weyaan xulkii difaacanayay ama xulkii doonay inuu difaacdo gebi ahaanba tartanka laga cirib tiray haddaba ayaa caawa waxay ciyaari doonta naadiga lagu magacaabo nottingham forest marka waa naadinabaan nacaadi ahayn haddaba kooxdan ayaa eh, arsenal markii ay soo booqanayaan garoonka eh, lagu magacaabo nottingham forest eh, ku ciyaarto waana garoonka lagu magacaabo city ground waa markaynu eegno waa garoon ay inta badan ku dhiban yihiin ganars inay soo badiyaan haddaba markii ugu dambeysay ama labadii jeer ugu dambeysay garoonkan ay soo booqdaan ganars waa lagu soo garaacay kulankii ugu dambeeyeyna halka eh, garoonkan eh, the city ground stadium ay soo booqdaanna eh, waxaay ahayd markaynu eegno labaatankii may labada kun saddexiyo labaatanka markaasina hal gool ayaa lagu soo garaacay ciiryaanka loo magacaabo iwanooy ayaana goolka guusha ka dheliyay sidoo kaleeto kulankii ugu dambeeyey efa kahabka ay soo booqdeen garoonka waxay ahayd markaa sida sanadkii hore waana lagu garaacay markaynu eegnana arsenal waxa weeyaan eh, eh, markaynu eegno dhowr jeer ama saddexdii kun ugu dambeysayba garoonkan soo booqdaan waa lagu soo garaacay laakiin arsenal garoonka caawa ay ku ciyaarayaan waxay ugu dambeysay inay kusoo badiyaan eh, taarikhdu marka ay ahayd lix iyo tobanka january kun sagaal sagaalkii markaasina arsenal ayaa halgool ku garaacday kooxda kubadda cagta northam forest marka waxay doonayaan isla caawana in halkaas ay ku badiyaan konton iyo saddex jeer ay garaacday naadiga northam forest oo arsenal ayaa garaacaysa naadiga northam forest halka northam forest eh, sagaal labaatan jeer ay garaacday naadiga arsenal eh, kulanka darow ama bro eh, markii la eego barbadhac waxaa laga labayo labaatan jeer waxaa is wajahaya laakiin tababaraha ama tababaraha adku khatarta badan ninka loo magacaabo nuno sprint santos marka ninkani nabacaadi maaha eh, nuno marka tani markii arsenal eh, nottingham forest loo dhiibay isagu ayaa wax badan kooxda ka bedelay haddaba meel kale arteta weliba nuno sprint santos waxaweyaan caawisa wajihi doonaan markii aynu eegnana arsenal eh, horyaalka premier leaga shantii kulan ugu dambeysay oo ay ciyaaraan laba jeer ayaa la garaacay hal jeerna barbaro laba jeer ayay badiyeen afartan iyo saddex dhibcood ayay wada leeyihiin mancity iyo arsenal iyo weliba kooxa kubadda cagta astanvilla marka saddexdaas kooxood ayaa dabcan min afartan iyo saddex afartan iyo saddex afartan saddex ay wada leeyihiin caawa hadday badiyaana ganaris afartan lix dhibcood ayay tegi doontaa haddaba markaynu eegno arsenal markii ay la ciyaarayaan kooxda nethan forest caawa tobanka habeenimo iyo soddon daqiiqa waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golhay david raya ee kulanka lagu soo bilaabi doonaa halka zinshenko iyo weliba white ay garbahooda ciyaari doonaa midig bidixba halka sidoo kaleetna zinshenko aan irahda ninka loo gabriel magalas iyo weliba ninka loo magacaabo wili ay eh, ciyaari doonaan difaaca dhexe halka sidoo kale kay hafarsi diglaris iyo weliba martin ay ciyaari doonaan qadka dhexe halka weerarkana martinelli iyo gabriel jesus iyo weliba bukaay saaka ay wada ciyaari doonaan thomas berty ayaa soo laabtay laakiin tobabaruhu eh, michael arteta ma uusan shaaca ka qaadin in kulanka uu fid yahay ama kulanka uu diyaar yahay ninka lagu magacaabo thomas barty tom yusu waxa uu jiraa dhanka weliba asian kaabka julian timberlan inta ka dhiman xilli ciyaareedkan ayuu maqnaan doonaa halka ninka lagu magacaabo fabio vier isagana uu ilaa uu maqnaan doono bisha soo socota febraayo gabagabadeeda ayaa ciyaaryaankan soo laaban doonaa laakiin northern forest waxaa ka maqan ciyaaryahaan markaasi muhiima sida ciyaaraanka lagu magacaabo owaney sidoo kaleetana ninka lagu magacaabo antony lang ayaa kulanka ka dhaawacan zangara uu ka maqan yahay oo wuxuu jiraa koobka qaramada qaaradda africa iiraanka loo magacaabo ola aini isaguna uu maqan yahay koobka qaramada qaaradda afrika ayuu jiraa laakiin arsenal caawa waxay ka hor imaan doonaan goolhayahooda marka ay soo ceeriyeen waana goolhaye lagu magacaabo matana goolhayahooda waa sagaalaabaatansano jir waxauu dhashay afarlabaatanki juun ciyaaryahaankan ayaa ka tirsanaa xil ciyaareedkii hore kooxda arsenal waxay ka soo qaateen arsenal naadiga new egland eh, markii la eego lix milyan laakiin xilli ciyaareedkii hore ayuu ka tegay siddeed milyan marka matana ayaa dabcan ka imaan doona kooxdiisa halka waxaa jooga ciyaaryahaan aadeed u khatar badan sida eh, ninkii ciyaryaankii hore kooxda chelsea ninka loo magacaabo hotson oday oo xil ciyaareedkan ka mida ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan sidoo kaleeto eh, ninka loo magacaabo karis wood isagu xataa waa ciyaaryahaan aad u khatar badan waxa weeyaan waa mid ka mida ah ciyaaryahanada xil ciyaareedkan hatirida dhaliyey wuxuu markii la eegana sideed gool ayuu siiyey horyaalka bremeliga sagaaliyo toban kulan ugu ciyaaray kooxda kubadda cagta nortingham forest xil ciyaareedkan halka sidoo kaleetana ciyaaryahan kale ayaa jira oo aad u khatar badan ninka lagu magacaabo givis waa ninka lagu magacaabo morta waa morgan antony givis white marka ciyaaryahankan waa cajiib isaguna waa afar labaatan sano jirka waxo badan ayaa doondoonaysa ciyaaryahankan marka waa ciyaaryahan cajiib ah oo wax badan waxaweyaan caawa laga filan karayo ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara danilo marka waan arki doonaa inta fares haday taa ka dhigi doonto arsenal laakiin arsenal waxay u baahantahay inay guul weyn ay ka gaaraan naadiga lagu magacaabo nottingham forest hadiinu eegnana ah, koobka qaramada qaarada afrika xalay wadanka senegal ayaa gebi ahaanba koobka laga ciribtiray waxaweyaan waa guuleystayaashii sanadkii ugu dambeeyey koobka qaramada qaarada africa laakiin markaynu eegno koobka eh, dabcan eh, sanadkan evercost ayaa dabcan ka reebtay markaynu eegno ciyaarta waxay ciyaar xiiso badan aliyo ciise waa tababaraha kooxda senegal marka waa macalin aad u khatar badan laakiin ugu dambeetii waa laga ciribtiray kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo ee senegal xilli ciyaareedkan waxaana kooxda kubada cagta evercost waxaweyaan sanadkan waa sanad cajiibay u tahay wareega sideedda ayay u gudbeen hadda evercost waa mid ka mid a ah kooxaha ugu khatarta badan koobka markaynu eegno qaramada qaarada afrika laba jeer ay ku guuleysteen labadii markii ugu horeysa ku guuleysteen halka labada kun iyo shan iyo tobankiina markii labaad ay ku guuleysteen markii ugu dambeysana labada kun shan iyo tobankii ahayd waddanka khudafo ama evergost ayaa dabcan garaacay xulka waddanka senegal markaynu eegno e, ciyaartu waxay ahayd ciyaar e, qaybta horeba ciyaarta xabiib diyaalo ayaa goolka kula dhaliyey si dhiibaan ayaa ka caawiyey laakiin ugu dambeyntii frankies ayaa gool kula dhaliyey kadibna dhanka rigoorada kabtan e, kaalidu kulabaali ayaa goolka rigoorada dhaliyey nicholas bebena isagana waa u dhaliyey bebe saar ayaa dhaliyey ninka magacaabo kome ayaa dhaliyey goolka kale laakiin waxaa laga qabtay ninka magacaabo ciyaaryahaanka nottingham forest lou ciyaara ninka lagu magacaabo muusa oo markaa goolkulaadka laga qabtay saweystayaar halar ayaa dhaliyay sidoo kaleetana waxaa dhaliyey ninka lagu magacaabo damba dienga sidoo kaleeto sergio orie sidiuman ayaa dhaliyey farankiasna waa dhali laakiin maadaama hal laga qabtay goolkulaad marka shan gool iyo afar gool ayaa lagu ciqaabay goolkulaadyo xulka wadanka senegal ayaa gebi ahaanba sidaa looga saaray chelsena eh, dabcan waxaa usoo laaban doona ciyaaryahaanka u ciyaara ama ciyaaryahanka aadka u khatarta badan ninka lagu magacaabo nicholas jackson waxaa rajeynaya kulanka liverpool ee habeen dambe ay soo geli doonto ama habeen dambe la daawan doona in kulanka uu kasoo gaari doono nicholas jackson wuxuu leliya xil ciyaareedkan sideed gool laba goolna wugu caawiyay saddex kulan u ciyaaray kooxda kubadda cagta chelsea marka jackson isaga waxaweyaan waxaa leeyahay waa diyaar kulanka soo socda laakiin waxaa laga yaaban yahay kooxda lagu magacaabo ama xulka wadanka lagu magacaabo caba verde haddaba kaba farde waa koox aada u khatar badan xilli ciyaareedkan koobka qaramada qaarada afrika mucjiso ayay ka sameynayaan waxay garaaceen xulka wadanka mauritania hal gooli wahba waxay barbar la galeen xulka wadanka masar laba iyo laba waxay garaaceen xulka wadanka mozambique saddex gooli waxba waxay garaaceen xulka wadanka ghana laba gool iyo hal marka tan iyo markii uu bilowday koobka qaramada qaarada afrika ilaa iyo hadda waxa weeyaan kaba fardi waa la qabanlayahay oo sanadkan hadda sidii dhamaadka ayay joogaan waxay doonayaan koobkan ay ku guuleystaan oo ay gebi ahaanba waxaa weeyaan koobka meel fiican ay ka gaaraan markaynu eegno caawana maaliya wada ciyaari doonay burkina faso sideedda caawa halka isha lagu haayo morocco iyo weliba xulka wadanka soud africa haddaba morocco iyo soud africa markii ugu dambeysay oo ay ciyaaraan labadan kooxood waxay todobaiy tobankii juun labada kun saddex morocco ayaa dabcan la garaacay oo soud africa iyo laba gool iyo hal ku garaacday markaynu eegno laakiin koobka qaramada qaaradda africa markii ugu dambeysay waxay ku kulmeen laba kun markaasina morocco ayaa guul gaartay marka caawana waynu arki doonaa morocco ayaa dabcan markaynu eegno laba jeer saddex jeer ayaa la garaacay morocco halka iyagoo laba jeer south africa ay garaaceen south africa iyo morocco markaynu eegno ciyaareedkan morocco tan iyo markii uu bilowday koobka qaramada qaarada africa kulmadii ugu dambeysay waxay garaaceen laba gool iyo waxba tanzania waxay garaaceen xulka wadanka liberia saddex gooli waxba marka eh, waa xul inabaanan caadi ahan weyaan waa kulmadii ugu dambeysay waxay garaaceen eh, zambia waxay barbar la galeen ardi congo waxay garaaceen saddex gooli waxba tanzania ku garaaceen marka morocco sanadkan iyaguna waa sanad markaa fursad fiican ay u haystaan maadaama senegal koobka laga saaray xataa masarna laga saaray marka morocco eh, waa in markaa fursad fiican ay haystaan marka morocco laakiin waxay haystaan tababaro aad u khatar badan tababarihii Eh, dabcan eh, ninka lagu magacaabo walid redrugo waa tababarihii ugu horeeyay taariikhda isagoo afrikaana geeya eh, koox markaa la eego ama wadan markaa la eego africa marka koobka mudiyaalka dunida wareega afardhamaadka marka sanadkan wuxuu doonayaa in dabcan uu guul muhiima ah ama koobkan uu siiyo marka laakiin ciyaaraha shoog ayaa ka socda caawa waa macquul in soo africa ay guul ka gaarto xulka wadanka lagu magacaabo morocco morocco koobkan ay ku guuleystaan koobka qaramada qaarada africa waxaa ugu dambeysay kunsagaalboqoltoddobaataniyo lixdii markaasina koobka qaramada qaarada africa ee morocco markii ugu dambeysay ay ku guuleysanayeen waxay ka qaadeen xulka wadanka masar waxay ahayd afar afariyo tobankii maaj kun sagaal saddex gool iyo labo ayay u qaadeen marka south africa waxay doonaysa in guulaha ama wadada guulaha markaa dabcan ay sii wadaan ama morocco ay guuleysan doonto ama soo africa dhan kaleetana newcastle iyo weliba snofil caawa kulan xiiso badan ayaa dhexmari doona asian kaabkan waa wada ciyaari doona dhegeystayaal Bienvenue waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegaystayaal markaan haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta liverpool todobaadkan gudihiisa tobabaraha kooxda kubadda cagta liverpool yorde kolob waxa uu shaac ka qaaday inuu ka tegi doono kooxda kubadda cagta liverpool laakiin dad badan ayaa is weydiinaya maxay tahay sababta ka dambeysa in yordin kolob oo kooxdan jooga weeraan siddeed sano ilaa iyo sagaal sano inuu ka tegayo kooxda kubadda cagta liverpool isagoona og in kooxda kubadda cagta liverpool uu noqday tobabare markaasi aadeed laga jecelyaha sidoo kaleetana horyaalka brimileague ku guuleystay jamislig ku guuleystay efekaab ku guuleystay karokaab ku guuleystay sanadkan uu doonayo in koobka yurub liiga oo ku guuleysto oo isagu waxaa weyaan hadda kahor finaal loo tagay laakiin koobka yurub liiga laga qaaday dad badan ayaa isweydiinaya tobabara yordan colob markan waa uu duqooy wuxuu doonayaa inuu gabi ahaanba ciyaaraha ka nasto laakiin waxaad ogaataa tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool yordan colob in keliya uu jiro da konton iyo sano waxaa jira tababarayaal badan oo isagu ka weyn marka lixdan sano ilaa iyo lixdan sano jira laakiin waxaa leeyahay arrintu sidaa maaha tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool waxbaa dhahaya kooxda kubadda cagta liverpool waxa weeyaan haddii aysan suuqa kaliibsiga xil ciyaareedka soo socda in kooxda kubadda cagta liverpool ay dabcan boosaska hadda ku jirta weyn doonto hadaba markaynu eegno waxaa leeyahay oo mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer gudaha waddanka ingiriiska ayaa waxaa sheegaya yordan colob saddex sabab ayaa ka dambeysay inuu yidhaahdo inuu ka tago kooxda kubadda cagta liverpool waxaa laleeyahay sababta koowaad ayaa ah inuu ka tegayo xilli ciyaareedkan ninka lagu magacaabo mow saalax kooxda kubadda cagta al-hilaal iyo al-ahli iyo weliba al-itixaad ayaa ka mid ah kooxaha aadka u doondoonaya ciyaaryaanka mow saalax mow saalax markaynu eegno waa mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta liverpool mow saalax waa ciyaaryahaan aad iyo aad u khatar badan waana ciyaaryahaan boqolkiiba boqol la aaminsan yahay taageerayaasha kooxda kubadda cagta liverpool ay aaminsan yihiin tanii markii uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta liverpool ciyaaryahaankan ayaa taariikh sameeyey xataa waxa uu noqday ka soo jeeda qaaradda afrika ugu goolasho badan horyaalka waddanka ingiriiska isaga oo dabcan boqolkii boqol aad iyo aad u wacdareeyey ninka lagu magacaabo mow saalax jordan colob waxaa leeyahay mow saalax beddelkiisa ma heli doono maadaama mow saalax uu xaqabtiraha kooxda kubadda cagta liverpool uu yahay waxaa la aaminsan yahay in yordi colob arrintaasi ay ka dambeysay sidoo kaleetana mow saalax la aaminsan yahay xilli ciyaareedka soo socda inuu ka tegi doono kooxda kubadda cagta liverpool mow saalax waa kow iyo soddon sana jir waxa uu dhashay kow waa shan iyo tobankii juun kunsaaaboqosagaashanilabadii magaalada lagu magacaabo baasiyon ku dhashay ee gudaha waddanka masar ciyaaryahaankan ayaa dabcan ah ciyaaryahaan mid ka mid ah ciyaaryahaanada u khatarta badan horyaalka bermaliga waxa uu ku soo biiray kooxda labada kun waxa uu kaga soo biiray kooxda kubadda cagta roma lacag dhan afartan iyo milyan ayuu kaga soo biiray kooxda kubadda cagta ee eh, liverpool ama kooxda kubadda cagta roma oo xilligaasi ka tirsanaa kuna biiray kooxda kubadda cagta liverpool ciyaaryahaankan ayaa hadda waxa uu dhici doonaa eh, markaynu eegno qandaraaskiisa ilaa iyo laga gaarayo soddonka juun waa xil ciyaareedkan soo socda iyo kiisa kale weeyaan haddaba mow saalax ayaa haddana xil ciyaareedkan markaad eegto waa ciyaaryaanka ugu goolasha badan kooxda kubadda cagta liverpool xilli ciyaareedkan siddeed toban gool ayuu dhaliyay siddeed gool waa uu caawiyey dhammaan tartamada oo idil markaynu eegnana horyaalka bermeliga waxa uu dheliyey afar iyo toban gool isagoo dabcan caawiyey siddeed gool waa ciyaaryaanka ugu caawinta badan horyaalka bermeliga waana ciyaaryaanka ugu goolasha badan horyaalka bermeliga waxay saman yihiin nin kale u magacaaba haalan haddaba mow saalax markii aynu eegno markuu ka soo tagay kooxda kubadda cagta roma oo uu ku soo biiray kooxda liverpool waxa uu ciyaaray kulamo gaaraya saddex boqol soddon iyo labo kulan laba boqol iyo afar gool ayuu dheliyey siddeetan saddex goolna waa uu caawiyey kooxda kubadda cagta liverpool xil ciyaareedkiisii ugu horreeyey kooxda kubadda cagta liverpool ugu ciyaar waxay ahayd todobiyi tobankii sideed tobankii xilciyaareedkaasi rikoor fiican ayuu sameeyey laba kulan ayuu ciyaaray afartaniafar gool ayuu dhaliyey halka afariyo toban goolna uu dabcan u caawiyey isagoo xil ciyaareedkiisii ugu horeeyeyna horyaalka brmeliga uu dhaliyey soddon iyo laba gool isagoona toban gool oo caawin ah uu watay xilciyaareedkiisii ugu horeeyey kooxda kubadda cagta liverpool isagoona xilciyaareedkiisii ugu horeeyey kooxda liverpool saddexiyo kulan champions leaga uu ciyaaray isagoona toban gool u dhaliyey markaynu eegno xil labaad kooxda kubadda cagta liverpool waxay u ahayd konton ayuu ciyaaray kooxda liverpool ninka lagu magacaabo mow saalax labaatan iyo toddoba gool ayuu u dhaliyey halka kow iyo toban goolna uuu caawiyey xil ciyaareedkiisii labaad xil ciyaareedkiisii saddexaad waxa weeyaan sagaaliyo tobankii labada kun labaatankii waana xil ciyaareedkii kooxda kubadda cagta liverpool horyaalka bermeliga ku guuleysanaysay markii ugu dambeysay markaasina saddex gool ayuu dhaliyey saddexiyo toban goolna waa u caawiyay kooxda kubadda cagta liverpool isagoona hogaag brberliga sagaaliyo toban gool la liiyey toban goolna uu caawiyey sidoo kaleeto xilli ciyaareedkiisii afaraad kooxda liverpool waa xilli ciyaareedkaasi waa konton kow kulan ayuu u ciyaaray soddon kow gool ayuu u dhaliyey isagoo dabcan lix goolna uu caawin siiyey xilli ciyaareedkiisii shanaad waxa uu ahaa xilli ciyaareedkii ee eh, isagoo dabcan soddon gool soddonio gool u dhaliy shaniyo toban gool u caawiyey xilciyaareedkiisiina lixaadna waa xilciyaareedkii eh, aynu eegno xilciyaareedkii hore ka konton iyo gool ayuu u soddon gool waa konton iyo kulan uu ciyaaray soddon gool ayuu u dhaliyey lixiyo toban goolnaba uu caawiyey xilciyaareedkan ayna ku guda jirno labadakuna sideed toban gool ayuu dabcan u dhaliyey isagoona dabcan sideed gool uu caawiyey isagoona sanadkan ku hogaaminayay ama ku hogaaminaya kooxda kubadda cagta liverpool inay meel fiican ka gaarto horyaalka bermaliga sidoo kaleetana sanadkan loo saadaalinayo boqolkiiba siddeetan ilaa sagaashan kooxda kubadda cagta liverpool in ay dabcan horyaalka ku guuleysan doonto maadaama iminkanba horyaalka bermaliga ay dhibaha gacanta ku hayaan hadaba yordan kolob waxaa leeyahay wuxuu aaminsan yahay maba saalax in la celin karin xilli ciyaareedkan sidaasi awgeedana uu kooxda kubadda cagta liverpool uu ka tegayo isagana uu ka tegayo kooxda maadaama booska mow saalax aan la heli karin sidoo kaleeto waxaa wararku ay sheegayaan waxaa kooxda ka tegi doona xil ciyaareedka soo socda kabtanka kooxda kubadda cagta liverpool ninka lagu magacaabo virgil vandaje haddaba virgil vandaj waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda liverpool tan iyo markii uu kasoo tegay kooxda kubadda cagta southampton ciyaaryahankan lagu magacaabo virgil lacagdan siddeetan iyo afar milyan ayuu kaga soo tegay kooxda southampton isagoona ku biiray kooxda kubadda cagta liverpool siddeetaniyoafar milyan isagoona hadda kooxda kubadda cagta liverpool markaynu eegno toddoba sano ayuu doonayaa ama toddoba sano ayay u ahaan doontaa labadakunshanylabaatanka haddii uu sii joogo waxaana wakhtigiisii uu dhici doonaa soddonka juun labadakunshanylabaatanka waxaana ciyaaryahaankan uu ku soo biiriyay kooda bisha januari labadakunsideeditobankii isagoona markaynu eegno xil ciyaareedkan Eh, dabcan ama dhammaan xil ciyaareedkiisii ama inta badan boqolkiiba boqol u wacdareeyey kooxda kubadda cagta liverpool tan iyo markii uu kasoo tagay southampton ciyaaryahankan waa soddon laba sana jir waxa uu dhashay siddeedii julaay kowdii magaalada bareeda lagu magacaabayo ku dhashay waa holandees laakiin asarlahaan kasoo jeeda waddanka lagu magacaabo soriname markiinu eegno virgil vantaj tanii markii uu kasoo biiray kooxda kubadda cagta liverpool wax badan ayuu ka caawiyay kooxda liverpool wax walba ayuu kula guulaystay haday ahaan leed horyaalka brmeliga haddii ay ahaan leed champions leaga hadday ahaan leed efekaabka karawakaabka xataa waxaynu ognahay in hadda kahor kaalinta labaad uu ka galay markaynu eegno abaalmarinta ugu fiican dunida ee banone diore haddaba virgil vandaj waa ciyaaryahaan saameyn leh waxaana uu joogaa tan iyo labada kun toddobayo tobanka ilaa iyo labada kun ayaa waxyaaba badan lagu xasuustaa waxaana uu ka mid yahay taariikhda mid ka mid ah difaacyadii ugu fiicnaa horyaalka brmeliga waxaana kaalinta koowaad ama labaad ama saddexaad uu soo geli karayaa mid ka mid ah difaacyadii ugu fiicnaa taariikhda kooxda kubadda cagta liverpool virgil vandag maadaama xil ciyaareedka soo socda uu noqon doono soddonisaddex sana jir wakhtigiisina uu dhammaan doono waxaa la aaminsan yahay inaysan heli doonin virgil vandag booskiisa kooxda liverpool yordan colomna waxaynu ognahay haddii uu saalax uu kooxda ka tegayo fandajna uu kooxda ka tegayo waxa weeyaan xaaladda inay noqon doonto mid markaasi dabcan aad aadaad u dhib badan sidoo kaleetana waxaa leeyahay waxyaabaha saddexaad ee keenaya liverpool inuu ka tago ninka lagu magacaabo ee jordan colob waxaa ka mid ah kooxda liverpool waxay ku dhiban tahay inay bixiso mushaaraad fiican hadday ahaan lahayd danka macallinka sidoo kale suuqa kiliibsiga xataa in ciyaaryahaan ay soo qaataan sidoo kaleetana ciyaaryahaan mushaaraad waali ah ay dabcan kusoo xirigeliyaan waxaynu ognahay kooxda liverpool xilli ciyaareedkan ciyaaryahaanadooda qadka dhexe gaar ahaan ciyaaryahanka loo magacaabo oryaan ee iyo weliba water indo waxay ku fadhiyaan lacag ka yar lixdan milyan ilaa iyo konton milyan ay ku fadhiyaan waxaynu ognahay bilowga xil ciyaareedka liverpool waxay u baahneyd laba ciyaaryahaan oo muhiima ah oo qadka dhexe ka ciyaara waa ninka loo magacaabo ee u ciyaara kooxda chelsea ninka loo magacaabo ciyaaryahanka aadka u khatarta badan ee moseska saydo iyo weliba romeo lavia inkastoo labadan ciyaaryahaan ay ku fashilmeen xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta chelsea laakiin kaseedo markii uu joogay bareyton wuxuu ahaa ciyaaryahaan aad u khatar badan sidoo kale laafiyana southampton markii uu joogay waa uu wacdaro badnaa inkastoo ciyaaryahaanadan weli ay yihiin mustaqbal fiican ay ka leeyihiin ay doonayaan mustaqbalka in wax badan ka qabtaan ayaa hadana waxa ay tahay in liverpool xil ciyaareedkan ay doonaysa laakiin waxa weeyaan yordan colob boqolkii boqol uu doonaya laakiin kooxda ay diiday ay shaaca ka qaadeen aysan bixin karin lacag boqol milyan ka badan sidoo kaleetana lacag lixdan milyan ilaa toddobaatan milyan laafayr uu heli karay aysan bixin doonin waxaa leeyahay marka saddexdaas sabab ayaa ka dambeysa in yordan colob uu ka tago kooxda kubadda cagta liverpool haddii liverpool ay ceshan lahayd markaynu eegno mow saalax iyo virgil vandaj saandada soo socda sidoo kaleetana liverpool suuqa kaliibsiga ciyaaryahaano muhiima ama ah, ciyaaryahaano khatar badan ay soo gadan lahayd sidoo kaleetana markaynu eegno Eh, mushaaraad fiican ay bixin liverpool waxaa la aamini lahay yordan colob inuu joogi lahaa marka yordan colob waxaa leeyahay saddexdaasi qodob ayaa ka dambeysay inuu ka tago kooxda kubada cagta liverpool haddaba markaynu eegno ilaa ay saddex tobabare ayaa la saadaalinayaa in kooxda kubadda cagta liverpool ay macalin eh, u noqon karayaan waxaana ka mid ah tababaraha koowaad shafi alonso tababaraha kooxda kubadda cagta bayer levergosen sidoo kaleet waxaa leeyahay eh, waxaa jira roberto dezerbi oo ah tababaraha kooxda kubadda cagta brighton sidoo kaleet waxaa ka mid ah tababaraha aadka u khatarta badan ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ee markii aanu eegno waa tababarihii hore kooxda kubadda cagta ee byr munig ninka lagu magacaabo niglisman oo hadda tababaro ee xulka wadanka jarmalka haddaba liverpool sanadkan horyaalka brmeliga waxaa laleeyahay way ku guulaysan karayaan laakiin boqolkiiba boqol waxaa laleeyahay yordan colob haddii uu baxo liverpool dhibaato badan ayay dareemi doonta ayaa leeyahay waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmihi magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaya hal kulanti